bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi وaalih وصaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii toddobaad ee ka mida min sharxi riyaad الصaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin baabu الصabri wuxuu u baab yahay dulqaadkii iyo gegsigii loo gegsanayo waajibaadka iyo طaacaadka lagana sabrayay ee laga gegsanayo xumaanta iyo shahawaadka loo sabrahayo maqaadiirta rabbiga iyo masaa'ibta baabu sabri intaynan gudagelin baabu towba baa dhammaadaan filaya oo ka horeeyey atowba maxaa la yidhaahdaa magacaadi muxuu ahaa nuur aye israaci haddee haya nusanusaynini alrujuucu mima yukrahu baطina وظaahiran ilaa ma yuxabu ilaa maa yuxibه اllah warasuulu ظaahiran wa baطinan qeexidaasi marka maxay tahay towbada guud baa mise midda gaaraanay towboo dhanba khayr towbada xukunkeeda muxuu yidhi suga waajib waajib noocee awey a inaan ku dhaafiya shuu jeclaan layd fardu cayn ba mise waa fardu kifaayo fardu cayn wey fardu cayn cala alfawr ba mise waa cala taraakhi cala alfawr dunuubta laga toobad keenaya shucayb maxay yihiin sagiiran aw kabiiran shuruuda towbada ciisa ku noqo shuruud toobada saddex wey maana yeelin hmm. ah. Ah, ii kala qaad waxaa laga toobadkeeni baynu ogaynaa xaq xaq aadame ama makhluuq hadduu yahay ime shardi baa loo shardiyaa afar mise shan ruuxaan su-aasho ruux kale ma hadli karo waa isu baasaysaan baasha hadduu xaqa ku tacalluqdo waa afar xaq makhluuq hadduu yahayna shantaa tiri adoon i dhahaynin hoos baad fiirisa ayaa kor fiiri uu faraha kala baxo khayr go-aansado dib dambe inuusan ugu noqon inuu ka shallaytoodo saddex kii afraad xaqii aadamaha inuu celiyo u dandhabo midka shanaad oo cibaado shay walba loo shardiyo waajibo cibaadaah baarak allah fiik sheekh maxamuud si fiican buu yeelay maxaa ii dhimanoo ka tegey inaasoo kuma fillo baabu الصabr الصabru luqatan waa alxabsu wاlkafu sabrigu asalkiisu waa alxabsu wاlkafu shay in la xanibo ama la xidho ama shay laga celceliya dhaqdhaqaaqiyo xarakada ayaa sabriga la yidhaahdaa wa minhu yuqaalu qutila fulaanun sabran ay xabsan ruuxaantii dibla loo xidho oo la garduduubo ama geed loogu xidho kadibna la dilaa layidhahdaa alqatlu sabran kaasaa la yidhaahdaa sabarku marka min xayu luqa waa sida xagga carabiyada isagoo mutacadina waa yimaadaa laasimna ficilkeedu waa yimaadaa sabara marna waa gudbaa marna laasim buu noqdaa wadaadana waxay yidhahdaan maye ficilka sabara weligii waa mutacadi ee likarat اlcilmi bimafaaciilihi baa loo gooyaa markaasa waxaa la moodaa inuu laasim yahay mararka qaarkood sida sawaabkaana jaءa fi kitaab اllahi mutacadiyan wa laaziman wabir nafsaka way timid wliman sabra wafara ina dalika la min casmi umr way timid marka isagoo marka laasimana ya ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiruu buu sheekhu ku sheegi doonaa isagoo mutacadina wad aragtaan say doon ha noqotee sabrigu waa sabru الnafsi calى الطaacaati wa sabru الnafsi can اlmacaasi wاlma'aahimi wالsabru cala اlmaqaadiiri wاlmasaa'ib in nafta la xabiso oo lagu xanibo inay u dulqaadato u gegsato waajibaadka iyo طaacaadka laga xanibo oo laga celiyo xumaha iyo macaasida u dulqaadato maqaadiirta rabbiga iyo masaa'ibta saddexdaas nooc buu noqdaa sabrigu alsabru cala الطaacaat alsabru can اlmacaasi wاlaahaam alsabru cala almaqaadiri almaqaadiri wاlmasaa'ib saddexdaa ayuu noqdaa xukumkiisu alsabru waa waajibun biijmaaci اlumma sabrigu waa waajib biijmaaci اlumma in طaacaadka iyo waajibaadka loo sabro macaasida laga sabro maqaadiirta rabbiga iyo masaa'ibta dhacaya masaa'ibka aad ku sabirto dulqaadato waa waajibun biijmaaci اlumma alimaam axmed bn xambal wuxuu sheegay fii kitaab illah inuu ku yimid dikru sabri fii akara min tisciina mawdican sagaashan meelood meel wax ka badan baa ilaahay sabriga uu kaga hadlay ibnuqayim wuxuu sheegaa lix iyo toban nooc buu noqdaa fii kitaab illah markaasuu sardiya oo isdabadhiga kutubtiisa saydiiba ha noqotee salafku waxay dhihi jireen addiintu waa aliimaanu waa nisfaani aliimaanu waa nisfaani sabrun wa shukrun diinta dhan iyo iimaankeeno dhan baa laba qaybooda sabar iyo shukri in la sabro la gegsado iyo ilaahay in loo mahadnaqo xadiidkii aad ku marteen kutubta qaarkood nabigaa la weydiiyey nabi allow ayuliimaani afdalu maa huwa aliimaan riwaayo kale asabru wasamaaxatu deeq iyo dulqaad weeye diintu waa intaas alsabru waa dulqaadi gegsi alsamaaxatuna waxquurid weeye waa deeq diinta dhan baa intaa ku dhisan wixii lagaa rabay ood quudho inaad ilaahay caabudaa lagaa rabaa si deeqsinimo aad u bixinaysa naftaadibaa lagaa rabaa waa qadimaysaa xoolaa lagaa doonayaa waad qadimaysa waajibi wanaag inaad la timaada lagaa rabaa waad qadimaysa badlu maa umirta wakafu nafsi can ilmanaahi wey asabru wasamaaxatu dulqaad iyo deeq waxqoorhid iyo gegsi diinta dhammu intaa nabigu ku uriyy calayh isalaatu wasalaam maxaa yeelay markay salafku leeyihiin waa asabru washukru weydiintu labadaa qaybood wixii waajibaad iyo takaaliif iyo mas-uuliyaadna waxaa laga rabaa inaad la timaado u dulqaadato nicmooyinkii wanaagu rabbi ku tarayna aad ka mahadnaqdo oba intaaba diintii idan waa waajib farducayna waa nisfu اddiin weeye sabrigu ilaahay subxaanahu wa tacaala meelo badan buu kaga hadlay saddex nooc buu noqdaa idan waxaa weeye aayadaha iyo axaadiia baabka ku yimid wanaaggoodana sheekhaba ka hadli doona sabarka waxaa loo qaybiyaa dhowr qaybood marka laga hadlahayo maxaa sidee u kala fadli badan yahay sabarka si guud waxaa weeye waa waajib laakiin ka u fiican waa asabruljamiil asabruljamiil ilaahay subxaanahu wa tacalana muusan amrin lanno aadaamaha badankoodu waxay awoodi karaan ma ah laakiin waa khayr badanyo ilaahayna waa ammaanay nabiyulaahi yacquubna waa ka yidhi fasabrun jamiil asabru ljamiilla waxaa loo jeedaa waa dulqaadka iyo sabarka aan la soconin aan wadani ashtako iyo dacwo iyo sheegasho waxaa jira waxa la yidhaahdaa ilaahay in laga sheegto iyo in loo sheegto baa kala duwan ilahay inaad u sheegato iyo inaad ka sheegato way kala duwan yihiin الshakوى ilى اllahi wالshakوى can اllaahi baa la yidhaahdaa ilahay inaad dhibkaada u sheegato waa min aliimaan wa طariiqaة اlanbiyaaءi wاlmursaliin waa khayr wanaagsan nebilaahi yacquub uu yidhi faصabrun jamiil ayaa dhibkiisa alla u sheeganaya inamaa ashku baثii wa xusnii ilى اllah xaggana wuxuu soo yidhi faصabrun jamiil ilahay inaad dhibkaada u sheegato iyo sabarka jamiilka isma diidayaan wاsabru اljamiilu wa asabru اladii laa shakwa macahu asabru اladii laa shakwa macahu waa inaad dhibka kugu dhaca u dulqaadato gegsato xaggana aadan calaacalin oodan aadama u sheeganin oodan rargubyoonin oo aadan isnicin oo naftu ay aadan dhibsanin oon lagaa dareemin inaad galgalanayso hada huwa sabr اljamiil idan waxaa la diidan yahay ee aadan alladii laa shakwa macahu leey waa ashakwa ila اlkhalaa'iq wاlmakhluuqaat ama ashakwa ila اllah iyo asabr اljamiil isma diidayaan nabiyullaahi ayuub inii masn yadur wa anta arxam الraaximiin ilaahay buu u sheegtay xaggana suuraة saad waxaa inaa wajadnahu saabiran nicma اlcabdu inahu أwaab الshakوى ilى اllahi wa طariiqaة اlanbiyaaءi wاlmursaliin asabr اljamiil iyo asaguna isma diidayaan midka la diidan yahay asabr jamiil waa maxay waa ashakوى can اllaah inaad aadamaha u sheegato ood calaacasho axad الصaalixiin yaa maalin wuxuu soo booqday wadaad xanuunsan markaasuu arka isagoo taa haya oo ih iyo ahda ku haya markaasuui miman yaad ka sheeganaysa shib buu i ihdi buu isku celiyey markaasuu haddana wuxuu uhi macaman yaad isu adkaynaysa haddana oo dee sheekhu haddana ihdina ii diidday shibtina ii diidday maxaad iga rabtaa wuxuu ihi baan kaa rabaa markaad aad tahdayda aad taa habaysiya calaacalka haddee waxay noqonaysaa inaad ka sheeganayso allah subxaanahu wa tacaala aad ka sheeganayso haddaa dhibkioo ku haya aad indhaha caddaysood iska dhigto nimaan waxba ku dhicinna waxaad isu muujinaysa inaad ilaahay waxaad igaadhay wax aniga wax yeelhayaa maaha soo daa waxaad hayso sosoo ma muuqanayso wax dhexaad baa la rabaa dhibkan ha inkirin calaa caliyo nuglaanayaysa kaa muuqanin miman maca yaad ka sheegan yaadna isku adkaynaysaa wey hana is adkaynin adkayn keenaysa inaad dafirsan tahay waxa kugu dhacayba xaggana aadam hawa calaa calim waidaa caradka baliyatun fasbir laha sabra alkariimi fainahu bika aclamu waidaa shakawta ila bni aadama inama tashku raxiima ila اladii laa yarxamu waidaa xaradka baliyatun hadday balaaya kugu soo darido fabir laha u dulaado abr اlkariimi sidii nangooba u dulqaado fainahu bika aclamu ilahay baa u ogaal badan waxa ku haya asagoon u sheego waidaa shakawta ila bna aadama inama tashku raxiima ila اladii laa yarxamu haddaad aadama kula carartay dhibkaad u sheegato waxaad ka dacwootay allihii raxiimka ahaa oo waxaad u dacwoonaysaa aadama aan naxariis badnay idan waxaa la rabaa dhibkaada alla u sheego aadamahana ha u sheeganin haddaad sheeganaysana ha noqdo samir jamiilun calaacal fara badan iyo uusan la soconin danqasho fara badan qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu kuwa alliya rasuulba rumeeyeyow isbiruu dulqaatoo taacaadkaiyo waajibaadka u dulqaata isbiruu fii sabiili illaahi suuratu ali cimraan baa lagu khatimay haddee waxaa laga soo sheekayay masaa'ibtii iyo dhibaatooyinkay la kulmeen muslimiintii hore iyo asxaabu muxammadin iyo rasuulkii iyo ambiyada horeba suuraddu waa aakhirkeeda inta lagaga sheekeeyey halgan iyo dhibkiisa iyo rafaad iyo munaafiqiin iyo muxtarakadooda isbiruu fii sabiili illah u dulqaata iyo halganka iyo taacaadka iyo waajibaadka wasaabiruu la sabartama gaalada idan waa alsabru wاlmusaabaratu way kala duwan yihiin waxay u kala duwan yihiin sabrku waa sabru nafsika cala الطaacaat waa inaad adugu naftaada ku xanhibto ood ku xidhxidho u dulqaadato waajibaadka amaa wasaabiru waa mufaacalo oo waxaa weeye waa inaad u sabirto aladi yusaabiru nin asaguna dul qaadanaya oo u dulqaadanao u gegsan inuu kula dagaalamo inaad u adkaysato way kala daran yihiin wadaada waajibaadka lagu saaray iyo khayraadka u dulqaadoo la imow waa hawl roon ninka meesha soo taaganee diyaarku waa inuu kula dhammeeya baasha oo meesha u dambaysa uu kula gaadho aduguna la gaadh wey almusaabara ka adag idan waa min baab alintiqaal min aladna ila alaclaa wasaabiruu almusaabaratu ashaddu min الصabri waana ta lagu kala baxay wey almusaabara wa an tasbira liladii yusaabir nin asagu sabrhayo oo u dulqaadanhayo u gegsan adiga dagaalkaada iyo dhibaatayntaada u soo taagan inaad u dulqaadataa la rabaa idan labadaa marka musaabaradu ay ka dhaxayso ninka xiiqda dheer ee dadaalka badan ninkaanbay ku dambayni waraabiu naftiinna ku xidha aacaadka almuraabaa waa ashaddu min almusaabara qur-aanku dhaqankaasuu yaqaanaa asabru uma almusaabaratu uma almuraabaa muraabadadu waa maxay naftoodii baad sabar siinaysa cadowgii kuu sabarhayay soo taagna waad u sabraysaa wa maca daalika asagoo maqan baad sugaysaa ood intaa heegan u tahay almuraabaa asalkeedood waxaa loo jeedaa waa rabtu nafsi fi makaan min alkhawfi wاlhuquur meelaha laga baqayo cadowgu inuu kasoo furintaa uu ka soo fakado ama ummadda ummadda waxyeela uu ka dhaco yaad faraskaadi iyo adigaba heegan u joogaysa waardiyaad ka haynaysa bilo iyo sannadaa laga jooga inaad fadhido adoon waxabadaba ridayna ama dhibba aan gelaynin naftu marka inay hawl ku jirtay jeceshahay iska sug nimaadan arkaynin iimaan weynimuu hayo umbaa meeshaas ilaahay siiye umbaa meesha u dulqaata isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llah lacalakum tuflixuun waqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi nabluwannakum waxaan idinku imtixaanaynaa oo iimaankiinna aad sheegateen dhab yahay lagu muujin bishayin min alkhawf wuxuun cabsi ah bishayin min alkhawf iyo waljuuci baahi ah iyo wanaqsin min alamwaal xoolahoo layska nuqsaamiyo ah iyo walanfusi naftoo layska nuqsaamiyo ah iyo wthamaraati taranka iyo midhahoo layska nuqsaamiyo ah wabashir sabri inta ilaahay u dulqaadatayna nabi maxamedow khayr iyo wanaag ugu bishaaree culumadu waxay yidhaahdaan walanabnuwannakum bishayin baa la yidhi tankiirkani waa litaqliid tankiirkan bishayin la yidhi waa la yaraynaya sida ummadii loo imtixaanay laydii imtixaani mahayo wey faadaaqaha allahu libaas aljuuci wاlkhawfi bima kaanuu yasnacuun baa layidhi meesha ilahay ummadda nabi maxamed bishayi min alkhawf wax yaroo cabsiya ma badnaa layidhi haddaan idinku sii dayno ummadii hor lagu sii daayey waxba idinka soo hadhi mahayo intibay marka ummadeennu daciifnimadkeedu u dulqaadan la dhaha faadaaqaha allahu libaas aljuuci wاlkhawf libaas baa le kuwa ayagu dhar baa looga dhigay cabsidii iyo gaajidii iyo rafaadkii dhar qamiis baa looga dhigay iyo tishat baa looga dhigay aan ma raba faaruqayn mubaalaqatan fi tamakuni ayaa haddana waxaa la yidhi walanabluwannakum bishayin min alkhawf alkhawf waa ismu jinsi juuci waa ismu jinsi naqsiga waa ismu jinsi shayin baa haddana la raacay litaqliil si loo yareeyo haddii laydinku sii daayo wax idin ka soo hadhi ma jiro wamaca dalik intii baa loo dulqaadan layahay bishayin min alkhawf wاljuuc wanaqsi min alamwaal xoolihii baa lagaa nuqsaamay beertii baa bi dukaankii baa khasaari waxaad wadado dhan baan waxba ka soconayn xoolihii baa dhammaan wاlanfusi nafti waa geeri baa iman shuhaddaa iman tarankii baa yaraanhaya raggii baa sanade ku maqnaa halgeliya jihaad kadibna haweenkii baa tabinaya kuwii dhashay baa shahiidi kuwaa xanuunku la tegi ti allah ku iman wاamaraad badarkii iyo beerihii wax walba yaraanaya wabashir الsaabiriin nabi alla u bishaaree baa layidhi kuwa ilaahay u dulqaata waqaala tacaala inamaa yuwafa الsaabiruuna ilaahay wuxuu u oofiyaa u buuxiyaa kuwa alla u dulqaatee sabray ajrahum hawaabkoodii biqayri xisaabin xisaab la'aan saabiriintaa iskale keliya ajirkoodii baa la siin biqayri xisaab ummadaha intooda kale iyo ajnaasta iyo acmaasha inteeda kale xisaab bay ku socotaa ilaa man raxima rabbuhu ama asaabiruun ilaahay baa ajirkooda siinaya bikhayri xisaab isagoon loo qadaraynin oon lix boqoloo kun la odhanaynin malaayiin wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi walaman sabara ninkii dulqaata wahafara aadamahana cafiya iska cafiya ina dalika la min casmi اlumuur arrinka noocaas alsabr wاlcafu asabr wlgufraan israaca way adag tahay in laga helo ruux inaad u dulqaato xaggana aadan eedaynin waxna aad u dabagelin waxaa waa goboni meeshu u dambayso wey waa meeshu u dambayso arrimaha waaweyn ee shareecadu jeceshahay ee macaasimta leeya cazaa'imta ee dhaqanka saalixiinta maqaamaat alawliya alkibaar wey wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi istaciinuu biاlsabri wاsalaa dulqaad iyo salaadba kaalmaysta ina allaha maca asaabiriin inta sabirtuu ilaahay la jiraa biاlta'yiidi wاltawfiiqi wاlnusra wa qaala tacaala walanabluwannakum wallahu yuxibu الsaabiriin baad qoran ku garanaysaa wallahu yuxibu الsaabiriin ina allaha maca asaabiriin wاصbir wmaa sabruka ila biاllah asabru biاllaahi wa maca allaahi walilaahi baa la yidhaahdaa way kala duwan yihiin way kala xoog badan yihiin asabru maca allahi baa ogu daran asabru bilah waa maxay waa alisticaanatu billahi cala alumuur shay walba alla inaad u kaalmaysato wasbir wamaa sabruka ila billah ilaahay kaalmayso wey asagaa nasriga gargaar weydiiso asaga arrintaada u bandhigo asaga tala saaro asaga isku xidh asaga isku hallee asaga miciinbid asabru billaah asabru lilaahna waa maxay ilaahay dartii u sabr weeye dan kale iyo aadam midna waxaad samaynayso ha noqdo sabr ilaahay dartii ah sabr taagwaayuusan kaa noqonin dad bini aadan ha ku xurmaynin asabru lilaah ikhlaaskiiyo sidqiga weeye maxaa kuu soo hodhay asabru maca allah ibraahim alkhawaas baa le wuxuu uhi waa asabru maca alkitaabi wasunna an taduura xayumaa daara wa ashaddu anwaaci asabri cala alanfus weeye الصبر مع الله وأشد أنواع الصبر inaad u sabarto kitaabka ilaahay meeshuu mar aad marto sunnadu meeshay ku marisa aad marto aadamo iyo makhluuq iyo khalqi alle iyo aadamo waa kala dhaqaaqahaya marka inaad alla u gooda iyo kitaabkiisi iyo amarkiisii iyo inaad unka raacda intaan bay tegi الصبر billaahi والصبر lilaahi والصبر maca allah أشhad الأنواع waa maxay asabr maca allah markay soomaalida haweenku u maamahaya maxay ama ka sabir ama u sabir intaan wey wax kalema jiraba inaad u sabirto ood u dulqaadato ood saa wado oo bugta un kugu hayso ood saa kaga ilmo dhammayso iyo inaad ka sabirto intaa dalaaqdo aad kala dhaqaaqan wax u dhexeeya ma jiraan ka sabir ama u sabir asabru maca allah sidaasoo kale wey imaa inaad kitaabka rabbiga iyo diinkaada u sabirto aadamana aad ka sabirto inaad aadama u sabirto ood iyaga raacdo kitaabka ilahi aad kala tagtaan iskuma wadi kartid laa yumkinu sayfaan fii kamdin waaxidin laba seefood maxay dhaheen soomaali laba toorigal la iskuguma geeyo makhluuq iyo aadama rabbiga way isdiidayaan xadiis dacfi ku jiro laakiin sida sawaabka asagoo mawquufa saxiixa soo arooray can jaabirin kitaabka iyo way kala tagayaan aadamuhu iyo maamulku iyo dowladuhu fakunuu maca alkitaabi xayumaa daar kitaabka ilahay meeshuu aada aada marka asabru maca allahi waa ashaddu anwaaci asabri walanabluwannakum waan idinimtixaanaynaabu ilahay saa laydinku daynay muslimiinay xataa naclama almujaahidiina ilaa aanu ogaanno kuwa dagaalamaya halgamay minkum idinka mid ah iyo wsaabiriina wanabluga ahbaarakum ilaahay soo ma ogo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ogyahay shay walba qabla an yaqaca intuu dhicin ka hor buu ogyahay suu u dhici xilliguu dhici doono meeshuu ku dambayn doono cilm ullahi asaabiq ashaamil lijamiic اlkaa'inaat ilahay cilmi saabiq cilmigan laakin waxaa loo yaqaanaa cilmu اlظuhuur baa leedaha ilahay wuxuu ogaaday calimahu baainan wuxuu rabaa inuu noqdo xataa yakuuna waaqican maxsuusan ظaahiran cilma haybin buu ahaa cilma ظuhuurin waxisin baa inuu noqdo hadda baa kudhihi hawsha anigu waan ku fiicnahay meel baan saari hawsha wuxuu sheegay hawsha inuu og yahay ogtahay inuu yaqaano laakiin imtixaan baad ka qaadi imtixaanka markaad ka qaado imtixaanka hadduu ku baaso aqoontaad markaa ruuxa u leedahay bacdama uu baasay kadib iyo ka hor kee xoog badan ama muuqaal badan kan dambe wey ilaahay waa og yahay nin walba wuxuu yahay in nin walba wanaaggiisii muuqdo nin walba luddiisii laftiis bannaanka ay timaaddo cilmu daahir baa rabbi wuxuu ku xisaabaa saa darteed xogtuu rabbi kaa hayo aakhariya dumidna kugu xisaabin maayo xugta uu kaa hayo min xikmati waraxmati wacadli waxaa wey bannaanka inay timaado raba la arko saa darteed baa waxaa wax kaa qorta buugag la buuxinhayo makhraatiyaal kugu makhraate kici naftu markay kaa baxdo xisaab baa lagu geyni xisaabtimaad muran ka keeni afkaa lagaa sharooteen gacmahadaa darooryami laguha hadli ilaa aad qanacdo waxaanoo dhan in adugu aad leedahay ilahay in waxba uusan kugu dulmayn naar lagu geyn maayo ilaah wuxuu awoodaa adoon tilaababa qan inuu ama ku cadaabo ama ku janneeyo maxaa yeele wuxuuba og yahay meeshaad ku beekhaami doonto xab iyo biyo markaad ayd baa rabbi wal meeshu ku damb og yahay waa cilmigiisii buu og yahay wuxuu ogaa laakiin ilahin uga dhaqmi maayo wuxuu ogaa ilaa uu bannaanka yimaado oo nin walba ay noqoto yadaaka awkataa wafuuka nafakh gacmaha adaa xidhoo ningaxay adaana afuuftay ee meesha doonta ninkii waa dabaal baan baranhaya bimbiiraha lay afuuf cagada lay afuuf nin baanu kuu maaye adugu afuufo afka ka xidh kadibna kor ka foolo biyaha ku dhuflee wuu afuuftay biyihiibuu ku dhufleeyey dhaxba markay marayso yay aariyada waxay bilowday inay tartiib tartiib u baxdo wari soo gaadhaay wari buu nin dabaal yaqaana maahay muxuu idhi kii yadaaka awkataa wafuuka nafaka buu adaa gacmaha ku xidhay oo mirada afka ka afkana adaa ku afuuftay buui si uun dheh ama kula tagto ama ku soo celiso ilaa wixii adugu aad ilaahay u aad samaysoo bannaanka uu yimaado rabbi kugu xisaabin maayo wa hada min cadli illaahi waraxmatihi bina wbinnaas xataa eh, naclam اlmujaahidiina minkum wاsaabiriin mujaahidiinta dhabta khulasta ah ee xaaladdu markay kullaato dul qaadanaya ee iimaanka sheegan ka run sheegaya ee jihaadkooda u dhab ilaa aan bannaanka keenno la isdayn mahayo wey saa darteed waxay dhaheen guuli way tol badan tahay guuldarranahee waa gablan bay dhahaan had meesha lagu jaba nin walba anugu shuqulba kuma lihi meesha anuu maba joogin kama matanin dagaalka asaga ah haddaan joog waxaa maba dhaceenba sidaa hadday tahay saa ma noqote guuldarra maxay dhe waa gabla nin walba u ka carari laakiin liibin eh, iyo guul markay taalo nin walba wuu sheegani sadeed qolyaha suufiyada ee dhihi waxaan joognaa xilli awliya nahay oo zamaniya horaan joogi jiray oo hadda muuqaalkan arkaysaan waa waa muuqaal iska aan wax jilayne nebi aadan baan la soo joogi jiray kuwii yidhaah dhihi jiri waxay uun sheegeen bader baan joognay dagaalkii bader baan ka qaybgalay dhahaan maqli mayses midkuula dagaalkii uxud baan joogay iyo axsaab baan taagnaa weligii miyaad aragteen maxaa loogu ordaayaa meeshuu nabiga oogu baahi guul iyo gargaar iyo hille iyo garab iyo islaamnimo soo ma ahayn axsaab iyo uxud may istaagaan hadday run sheegahayaa waaba geed baan u malinaya alkaana nabar dakharo ritaanoo yar igu dhufta igaga yaalla mid baa yimid buui joogay dagaalkii badar markaas maxaa kugu soo gaadhay baa nabar meeshan kaga yaalla numa in laga gubay ayuu itusay anna dakhriga baan suxaanime nabarkan seef baa igu gaadhay badar anuu nabiga garab taagay saasuu ii fiiro wuxuu idhi u joogta meesha ayadaa adaba soconayso marka arkay inuu bixiisa been tahay yaaguur war beenta inaga daayo ilaahay ka cabso waa yaqaan in hebeel baa goday baan jooga marka ayada marka waa waad la dadku waad la yaabaysa qolyihii reerbari on yidhi weeye wadaadkii ku yidhi nin ogaadeenaa ka raacaa laydhi boosaaso ka raacay doonoo aaday cadan iyo meelahaas dhexda marka la sii marhayay bay nimanka hartay waxay bilaabeen inay dabtaan kalluunkii oo la karsado kay soo bixiyaan baa wuxuu dha war gawraca u qabto waxay dhahn waa gawrac nabigaa gawracay hore kuwo waaweyn bay la soo baxahayeen maalinkii dambaa kalluun yaryary soo bixiyeen war kan gawraca buui waxay dhahan nabigaa gawra war nabiga ma soo gaarin waa yaryaha kii weynaa gartay baalkii weynaa ee intaa dhowrka bitir nabigu soo gaar laakiin midkan yarkee shalay dhashay nebi maxamed ma aragee bisiguu qabta way ku kari waayeen markuu ku kari way bakti cuntaan buur weligii damuusa araga meel kaluu lagu cunaaye marka waxaan oga jeedaa uun nin walba wuxuu sheegtaa libinta libintuu sheegtaa hawshaa mar kala bax wey maa kaana allaahu liyadainta waa iska kafta ma kaana allaahu liyadaara almumin calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiia min aطayib sheekhu wuxu uhi walaayaatu fi lmri bisabri aayadaha ku yimid in laysfaro sabarka iyo dulqaadka iyo wa bayaani fadli iyo qiimihiisa in la caddeeyo kaiiratun ayadaha way fara badan yihin macruufatun waa la yaqaanaa kitaabka rabbigay can abi malik alxaaris bni caasim alashcariy radi allahu tacaala canh qaala qaala rasuulu اllahi sal اllahu aleh wasalam aطahuuru waysaqaadadku da'doo la kordhabo ama la godo khilaaf baa ku jira waynu gaari doonaa aلطuhuur waysaqaadadku shaطru اliimaani iimaanka barhkii wey aلطahuur aw الطuhuur in la yidhaahdo waa shaطru اliimaan ay nisfu اliimaan iimaanka niskii wey wاlxamdu lilah ilaah la mahadiyo laga mahad sheegtana tamla'u اlmiisaana miisaanka aakhariya hawaabkay buuxisaa wasubxaan allah oo la yidhahdo ilahay laga naزho asubxaan wa taqdiis اllahi watanzuh can الnaqaa'is wاlmacaayib ilaahw ceebaha laga hufo ilahay ceeb uu leeyahay ma jirto laakiin waxay aadaba ku sheegeen iyo kuwa xadgudbay waad rabbi ka hufaysa ka takooraysa wa subxaan allah ilaahuu la weynayo la qadisana iyo walxamdu lilaahi oo laysku daro tamla'aani waxay buuxiyaan miisaanka aw tamla'u subxaan allahi keligeed baad buuxisa maa bayna asamaawaati waalardi inta dhulay ceel udhaxaysa waa shakuraawi shakuraawi sabaabkuna waxa alxamdu lilahi keligeed baa miisaanka buuxinaysa subxaan allahi iyo alxamdulilah laysku darayna waxaa weeyaan tamla'aani maa bayna asamaawaati wاlard wاsalaatu salaadoo la tukado nuurun waa iftiin iyo nuur wاsadaqatu sakadoo la bixiyena burhaanun gar iyo xujo kuu maqhraati kici weeye wاsabru dulqaadkuna diyaaun waa iftiin iyo if weeye wاlqur'aanu kitaabka rabbigayna xujatun laka aduu kuu garamahayaa aw calayka ama waa kugu dacwoona waa kugu garamaya kullu naasi aadama dhammaantii yaqdu waa kala yaqdu ay yasca kalaadu shardi ma wax laga le yaqdu yasca wuu shaqeeyaa wey axad walbo aadamaha waa kii shaqeeya falgala hawlgala wax la yimaada qul kullun yacmalu calaa shaakilatihi kullu naasi dadka dhammaantood yaqdu an yasca an yacmal aadama waa kii wax sameeya wax la yimaada faminhu minhu waxaa ka marka baa'icun nafsahu baa'icun mid iibiyey nafsahu naftiisa biaacati illaahi ku iibiyey fa muctiquhaa min cadaab illaah cadaabka ilahina ka xoreeyey ninkii naftiisa iibiya oo ka dhiga badeecadii naftiisa ka dhiga wuxuu ku iibina aacaadkii ka dhiga idan naftis muxuu ka xoreeyey famuctiquha mid xorey wey min cadaab illaah aw amase muubiquha mid halaagay weeye fa minhum baayicun nafsahu bimacaasi illaah macaasidii naftiisa ku iibinaya nafsii buu gadaya wuxuu ku gadayaa meel baas oo xumaan iyo bakti buu faraha la gelahaya fa muubiquha mid halaagay weeye naftiisii binnaari ow bilcadaab buu ku halaagay aطahuur sida loo badan yahay haddii dada la godana waa masdarkii wa altaطahuru wاltawadu waa weyse qaadadkii iyo طahaaro qaadadkii wey haddii la kordhabo طahuur la yidhaahdana waa ismu lima yutaaharu bihi ismmasder waxaa dhihi jirta biyihii qudhigoodii ah weysadii biyihii aad ku weysanaysa iyo caradii iyo qabiiskii iyo wixii wey oo biyihii qudhigoodii ah inuu marka aaladii noqday wixii la isticmaalayay iyo inuu falki noqdoba way dhacdaa saasaa loo badan yahay laakiin ibnu hishaam allakhmi kitaabkiisa almadkhal ilaa taqwiim اlisaan wuxuu leeyahay waa khata siiba weyba ka soo guuriyaa masaadir waxaa jirta uu leeyahay ku timaada bilfatxi masdaran waa isma masdari ama masdar ha noqoto ama masdar ha noqoto haddaad biyo u jeeddo iyo haddaad falka qudhigiisa u jeeddaba waa isku mid waxaad dhahaysaa aلطahuuru alطahuuru alwaquudu alwaduu'u alwaluuqu kulli wuxuu ihi waa saasay ku imanayaan halkaasu isagu la maray siibaweyhood ninkii baabkan looga dambeeyey buuna ka soo guuriyey biاsanadi wاlnaqli marka waa masaadir shadad oo uu ka mid yahay aلطahuur ka mid yahay aلطahuur alwaduu alqabuul alwaquud alwaluuq masaadir dhowro ilaa lix iyo toddoba gaadhsiiyo yuu ka mid yahay buu sheegaa sidii ha noqotee ama sidii jumhuurtu ay sheegaan in la kala qaado masdarka iyo ismasder ka ama sidaa ibn hishaam sheegay allahmi ibn hishaam almasri baa laga ixtiraasayaa alhishaam almasri oo taqaani ninkii naaxiga daba taagnaan jiray ibnu maalik ma aha waa nin ka qarnigii lixaad ah oo lahmi oo andalusi ah marka hadda kusii mashquulmayn waa weysada riwaayad kala caddaysay alwaduu'u tidhi alwaduu'u xadiidku uu leeyahay riwaayo kale isbaaqu lwuduu'i weysadoo lagu xeel dheeraado shatru liimaani waa iimaanka badhkii iimaanka badhkii wey iimaankaasi marka iimaanka weynaa inuu yahay oo see marka bar ku noqotay waxay ku noqonaysaa weysadan iyo salaadu iyo waxay nis u noqdeen waa acmaashi jawaarixday asal u tahay iimaankuna qalbiga iyo baainkuu ka imanayay iimaan baaina iyo iimaan daahira nis iyo nis u kala fadhiyaan wadaaddaa sidaa yidhi wadaadana wxuu meeya aliimaan hunaaba wuxuu yahy waa asalaa salaadda qudhigeeda wey wma kaana lahu iimaanakum ay salaatakum ilaa beyt اlmaqdis baynu u daliishadeen haddaba weysada waa shari iyo shardigii salaada salaaduna waa nuski kale saydun ha noqotay maxalushaydku waxaa weeye weysada iyo tahaarada ha lagu dadaalo waa iimaanka barhkii iimaankii guud ama iimaankii salaada laga waday walxamdu tamla'u lmiisaan ilaahay oo la mahadiyana miisaankay buuxisaa wa subxaan allahi walxamdu lilahi tamla'aani lmiisaan afwan tamla'aani aw tamla waa shaku raawi sawaabkuna hunaa waa in la yidhaahdo wa subxaan allahi wاtakbiir maa bayna asamaawaati walad waxa buuxinaya waa subxaana allahi takbiirtoo laysku daro wey riwaaya kal xadiku leeya baa caddaysay wsalaatu nuur salaaddu waa nuur inay nuur tahay waxaa macaani badan baa lagu sheegayo aakhiray qabriga kuu nuurin iyo xabaasha jidka siraad bay kuu nuurin banka carasaadka qiyaamoka la taagan yahay bay kuu nuurin nin walba iftiinkiisu la imanaya xubnihi ka weyse qaadan jirtay eed ka tukan jirtay baa ifahaya ninkan salaad la'aan ahaa aakhar wuxuu imanayaa isagoo toosh la'aanoo nuur la'aan ah wadaadda waxay dhe maya salaaddu u tahay qalbigay nuurisaa oo iftiin iyo nuur gelisaa maye nuur waxay u tahay xumahay kaa reebtay inna salaatana cayn ilfaxshaa'i waalmunkar macaani badan baa lagu sheegay salafkula waxay u badan yihiin asalaatu nuurun waa maxay waa fii dulmati alqabri wa cinda alqiyaamati wa fii carasaati اlqiyaama wاsiraati weeyaan saydooni ma noqotay wuxuu odhan jiray ninka la yidhaahdo abu darda saluu rakcatayni fii dulmati اlleyli lidulmati alqubuur saluu rakcatayn laba ragcadood tukada fii ulm اleyl xilliga mugdiga a tukada rakcatayn lidulmat اlqubuur qubuurta mugdigeeda isma diidayaan asalaatu nuur اlmumin xadii daciifa ku yimid ruuxa muminka nuurkiisi weeye ruuxa tukada ruuxa kale waa ka ifahaya waa ka qiima badanya waa ka wanaagsanya wاsadaqaةu burhaan sadaqadu iyo zakada iyo waxa la bixiyo ilah dartii loo bixiyo waa burhaanun calaamad iyo astaan alburhaan kitaabka rabbiga iyo alburhaan iyo addaliil iyo alxuja waa isku mid waa kullu maa yadullu cala almatluub shay walba oo shaygii loogu talaga ku tusa ayaa burhaan iyo daliil iyo xujo la yidhaahdaa laakiin manaaiqa iyo kalaamiyin waa taqaanaan burhaantu waxay u yaqaanaan waa muqadimaat murataba tadullu dalaalatan qaaطica cala almadluul qaci bay shardiyaan waa iska jeebkood waa istilaaxaad alburhaan waa yadullu cala almatluubi wixii aad doonaysa w kuso waa burhaan asadaqa markaad wax quudho oo sakadii aad bixiso oo sadaqada aad bixiso waxay calaamad u tahay inaad iimaanka aad sheegatay runkaa iimaanka aad sheegtay in runkayahy saa darteed munaafiqiintu sadaqaadka way ku liitaan munaafiqiintu sakawaadka ma bixiyaan xoog baa lagaga qaadaa ama cabsidibay ku bixiyaan ruuxa marka qalbisame iyo wanaagga ku bixinaya sakada iyo sadaqada hada waa daliilun calaa iimaanihi calى iimaani waikhlaasihi burhaan wاsabru diyaaun sabarkuna waa iftiin weyn maxaa loo kala qaaday salaada lulu waa nuur sabarkana diyaa loo yidhi waa lagu murmaa oo sabarka gudo weyn oo maye nuurka gudo weyn oo lagu dagaalamaa sida sababkana waxaa weeye in la yidhaahdo nuurka asalkiisu waa iftiin aan kulayl wadanin iyo xanaf aan lahayn ama diyaa waa iftiinka kulaylka iyo sukuunada wata u fiirsada hadda qoraxda ilaahay muxuu yidhi markuu dayax kala qaadahay jacala الshamsa diyaa'an wاlqamara nuuran qorax maxaad ku taqaanaan waa iftiin wata kulayl dayax maxaa lagu yaqaanaa waa iftiin qabow salaadu way dhib yar tahay si qabow baa lagu tukadaa waa nuur aan xanaf iyo culays lahayn iyo kulayl ama asabru waa nuur u baahan dulqaad iyo gegsi adayg buu u baahan yahay xanuun buu u baahan yahay waad kullaanaysaa asabru milu ismihi murun madaaqatuhu laakiin cawaaqibuhu أحلى من العسل الصبر waxay dhaheen waa kasmihi الصبر waxaa laga keena qolyadhan min الصibri oo bahalkan u taqaan idinku sibirkee la cabe ee khadhaadh ay soomaalida isku qarasfalaan soomaalida arag ninkii caloosha fadhiista la siiye caloosha saa kuu mooto maanta aad doconaysa dhibka badan xaggana aad iyo aad u xadhaadh الصبru kasmihi murun madaaqatuhu dhadhankiisu aad buu u khadhaadhyaha laakin cawaaqibuhu أxlى min اlcasali idan الصabru diyaaءun sabarku waa nuur wata xoogow fool buu u baahan yahay wy xoogow kulayl buu u baahan yahay dulqaad buu u baahan yahay maroojin buu u baahan yahay adoo halkaa iska fadhiya saabir baan lagaa dhagaysan maayo wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun ibnu taymiya wuxuu odhan jir inama tunaalu alimaamatu fi اddiini biالصabri wاlyaqiin inama tunaalu imaamatu fi اdiin inaad noqoto horyaal iyo diric iyo xidig diineed aad noqoto waxay ku xidhan tahay yaqiin diineed in laga hela iyo dulqaad idan saasaa loo kala duwahayaa ma aha inuu nuurku ka fiican yahay diyaaga iyo diyaag inuu ka fiican yahay nuurka midna ma aha walaqad aataynaa muusa wahaaruuna alfurqaana wadiyaa'an wadikra lilmuttaqiin qur-aankeennana waxaa nabiga la sheegaa diyaa laguma sheegin qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin qur-aanka marka la sheegaya suba nuur baa la sheega lama sheego bacdu culamaa ilmacaani waxay sheegeen oo y diyaa waxaa loo yidhi diimihii hore iyagoo nuur ah waa diimo takaaliiftooda uu la socday culays badan akhlaal iyo asraar iyo afqaal baa la socotay maca kownihaa nuuran wa diyaa'an wa shifaa'an laakiin diinta nebi maxamed waa maxay waa xaniifiyatun samxa nuur bas waa nuur qabow tii baa laisku kari la'yahay tii saa ahayd ilaahay si walba noogu naxariistay baa laisku kari la'yahay wاlqur'aanu xujatun laka qur'aanku waa xujo adiga kuu ahday gar kuu doodayso axaadiid badan baa ku timid qur'aanku inuu kuu dacwooni marka miisaanka lagu keenay ilaahay ku xisaabinayo qur-aankii baabadoodu ilaahayow wuxuu ahaa khayra xaafidin waxaamilin lii awaamirtayduu ilaalin jiray macaasida aan reebuu ka tegi jiray wax walboon faruu la iman jiray habeenkii biigu tukan jiray waddo toosan buu hayn jiray ninkaani xaqayga allo waa ka soo bixi ka leexo la xisaabin addoonkaa fa sha'nuka bihi xataa ya'tiya bihi aljanna xadiid xasana ilah wuxuuhi masaasahaa waa kuu daaya tag kaxaynaya addoonka ku dhaqmay ilaaliyey ka amar qaatay qur wuxuu sheegay falay wuxuu ka reebay ka hadhay ilaaliyey jannaduu la aadahaya laka aw calayka ama kugu doodi aduu kugu doodayaa sidoo kale ilahi wuxuu ahaa shara xaamilin lii iguma tukan jirin amarkayga ma raaci jirin xumaan ka reeba kama hadhi jirin qur-aan baan aqaanaan buu ka han jiray waxna iima qabanin amarkaygana ma qaadanin fa shanu kabiih fayadhab bihi ila naar qur-aanku hawshiisu waa hawl sahlan ma aha xujatun laka aw calayk salafku waxay dhaheen inuu qur-aan dacweeye oo badbaaday lama sheegin fi taariikh annaguna maana maqal baynin laa fii diin alawaliin walaaakhiriin nafs shay nabigaa kuu sheegay xujatun laka aw calayk maxaa loo keenay in lagu dhamo inda اitan xudayfa loo yimid xudayfa wadarta dhacay maxaan samaynaa tacalam kitaab اllahi wacmal bima fiihi kitaabka ilaahay baro waxa ku jirana ku dhaan saa ku badbaadaysa rabbiga barashuu rabaa ku dhaqanna waa rabaa markaasuu kuu dacwoon haddaad baratay ama aadan baranin oo xaggana ku dhaqmi weydo wuu kaa dacwoonayaa hadduu kaa dacwoodana wax ku yaal shafeeco ku anfacaysa ma jirto oo dacwada qur-aanka badbaadin ilaa dacwadiisa ay meel marto kadib shafaacad ku bilaabanayaan xujatun laka aw calayk ilaahay subxaanah wa tacaala kuwa qur-aanku dacwoodo hanagu dara isaga awood leh <clears throat> kullu naasi yaqdu waynu soo sheegnay yaqdu ay yasca wayacmal fabaa'icun nafsahu mid iibsanaya naftiisaoo ku iibsaya طaacaadka ilaahi fa muctiquha ka xoreeya naarta iyo ow muubiqa mid halaagay oo xumaan ku dhaqaaqay waa labadaa qaybood maba jiro mid saddexaad waman araada alaakhirata wasaca allah sacyaha meel buu yaallaa nin walba wuxuu shaqaystay buu la imanaya وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخdري رضي الله تعالى عنه محل شاهدka xadيثku sheekh u keensada waa maxay والصبر ضyاء ana naasan qolyo oo meel ansaari ansaar kamida mida ah, sa'aluu rasuula rasuulka bay weydiisteen wax nasiibay yidhahdeen faactaahum suubanahu waa siiye uma sa'aluhu mar labaad bay ku soo noqdeen suubanaha baahi kalaa timid faactaahum wuxuu heli karya buu siiyey xataa nafida ilaa u dhammaaday maa cindahu rasuulku wuxuu hayay faqaala lahum wuxuu ku yidhi saxaabadii ansaareed ee masaakiinta ahaa xiina anfaqa markuu nabigu baxshay kula shayin biyadihi wax walba uu nabigu gacanta ku hayay buu nabigu deqsiba ummadda dadka u deqsan buu ahaa nabigu wuxuu ku yakun cindii markuu wixii dhammeeyey ruuxa adoo wax u heli karaa lama calaacalo waxna looma sheego markaad waxay u dhammayso wax weli soo hanqaltaagayo yaa si tartiiba wax loogu sheegaa ayb haddii kale wuxuu u waxa u muuqdeed gacanta ku haysa u diidan horta dhammee jeebka inuu eber ha arko markuu hawsha dhammaato ebere eh, bal haddaan kula hadlay kale odhe isagoo laakiin sii fiirinhaya wacdigaad ku wadda ma dhegaysanaya ishiisu way maqanta xataa anfaqa ilaahu nabigu bixiyey kulla shayin shay kastoo biyadii gacantiisa ku jiray wuxuu nabigu ku yidhi saxaabadii ansaarada masaakiinta ahaa yakun cindii min khayr ay min maal maa yakun cindii min khayrin wixii agtayda yaallooo khayri maal ah falan ad falan addakhirahu cankum cafwan idinka kaydsan maayo idinkaga bakhayli maayo falan addakhirahu cankum wax khayron hayo idiin diidi maayo meel dhigan idinkaan idin hayaa waman yastacfif can isu'aali wاlmas'ala wy ninkii iska dhowra ee ka dhowrsada su-aashiiyo baryada yucifahu اllahu allah dhowraya ilahay ba wuxuu siinayaa wuxuu ku dhowro xoolo ama wuxuu siinayaa qanaaco iyo iimaan iyo kalsooni laba kala qaybood inuu ilaahay adduunyo aad ku daqaqarto ku siiye iyo in meeshaan rabbi kuu geliya kalsooni labadaa mid un noqon wey laakiin isku day marka hore isku day inaad bal baahan baahidaada qarsato is-asturto ka wareegaysta aadama baahidiisa iyo baryadiisa waman yastacfif can ilmas'ala wey wasu'aal su'aal annaas gacan hoorsiga ninkii ka dhowrsada yucifahu allahu allah dhowraya biاdunya aw biاlqanaaca bilmaali aw biاlqanaaca waman yastaqni billaahi ninkii ilaahay isku ku deeqtooma ilahay ku kaaftooma yastaqni billaahi can hayr اllah ninkii ilaahay ku deeqtooma rabbi ku kaaftooma oo aadamaha ka kaaftooma yuqnihi اllahu ilaahay baa deeqaya hina nafsi qalbiga ilahay u gelinaya hodoontanimo iyo tanaad way dhihi jireen soomaalidu waa xadiina waaba ku yimide faqrigu waa dhowr nooc dadkuna waa dhowr qaybood nin faqrigu arkay asaguna aan arag iyo nin faqriga arka faqrigu uusa arag wayay dheheen nin baa asagoo iska ladanoo dhaqanba xoolana haysto oo xayaayoonoo badqab wax ka maqan jirin ayuu wuxuu ka dhaqan xun yahay oo ka bakhaylsan yahay oo ka calaacal badan yahay oo uu ka liitaa dadka midka ugu saboolsan asagii baa faqriga arka laakiin faqrigu maba arka wey so waxbuu haystaa waa dhaqan yahay laakiin dhaqankiisu qaaraan laga heli maayo miskiin waxba siin maayo calaacalkiisa waa toroba waa xaddaaf waa su'aal badan yahay waa nin qaadanba maqan akoonnadu waa u buuxaan faqriga meel ka arkay ninna waa maxay faqrigaa arko asagu maba ark wuxuu haya ma jiro baashu baa dabagablayn gorof caydheed buu wataa dhiil maran buu la ordahayaa laakiin waa buxaba alxamdu lilah waa sheeganaya wax baahyaa kuu sheegan maayo inuu baahan yahay waad ogtahay wawaada bakhtigu inuu xaaliha baad ogtahay wuxuu kuu sheeganna ma jiro kale rabbi uu doonaya midkaas weeye oo kuu nabigu yidhi salaatu wasalaam dadka aakharo u horreeya shafaaco qaada een shafaacadooda aakhriya adduunba rabbi uusan celinin waa man yamuutuuna waxawaa'ijuhum fii suduurihi dadka dhiman doona uu adduunka ka tagay iyagoo baahidoodii halkaa ay ku jirto intaasoo dan iyo baahi iyo dhibaato ku haysa ood waxba aadan ka qaban karin halka iyadoo kugu jirta aadama inaad u sheegtaan aad ku nafbaxaysa kuwaasuu ku ilaahay jecel yahay fuqaraa'ulmuhaajiriin nabigu muxuu yidhi fuqaraa'u ulmuhaajiriin dadka waxay jannada uga horraynayaan shan oo sano limaada nabigu wuxuu ku cileeyey hadday ergeeyeen erge lagama yeelo albaabada laga celiyaa maanta baahidu u baahda ma heli karo dadka inuu la hortagana waa diidan yahay allu ka xishoonaya wayamuutu waxaajatuhu fii sadrihi baahidaada hadii goor inaad bani kula soo cararto ood banaanka dhigto ood nin iska noqoto kashifan ma wanaagsano ilaahay baad ceebaynaysaa allaad ka dacwoonaysa allaad eedaynaysa ilaahay u dulqaado ilaahay ku carar ilaahay bari ilaahay isku xidh waxaan waa saacado adduunkaad laga tagahayaa haddii aadun had iyo goor u fikirto dameerka iyo xayawaanka iyo shimbiruhu maxay ka fikiraan noloshooda keliyay ka fikiraan haddii marka noloshu ay kula weynaata daxyawaan maxaad doorisaa dameer iyo daanyarad ismid baa caqli baa ilaahay ku siiyey garaad baa rabbi ku siiyey iimaan buu rabbi ku siiyey inaad ku xushooto wax ku garato ku dulqaadato gegsato ayaa la doonayaa waman yatasabar ninkii isasabrisiiye isasabrisiiye tasabar iyo takalaf isabra hawshu hawl loo dulqaadan kara maaha laakiin wuu isku kallifayaa wuxuu isku dayayaa inuu dulqaato xagsado inaa waaba la kicin ba maxaa meesha ku dhigay hebel u tag hebel baa shalay u tagoo sidaa soo yeelay war meel hebla ka dhaca nairobi miya muqdishoy ka daaysa war hargayse qabo maya jigjigayay daruurta ka hortay ahalka iyo reerka iyo saaxiibada oo dhan ku kicinba xogo in asnabtaad u baahan tahay muxuu yidhi odaygii soo hadhay dhaga adayg xogu dhaga adayga baa lagaa rabaa way ceeboobi adna shaarkadaa ku ilaashan ilaahna wuu kugu jeclaanayaa xogo gegsi bay u baahanta waman yatasabar ninkii issabrisiiyey isyarnaba een u hanqaltaagan hawada bini aadamkii su-aashooda yusabirhu اllahu ilahay baa sabir siinaya wuxuu ku sabruu siini ama iimaan sabarkeenuu siinaya wamaa ucطiya axadun axad lama siinin caطaa'an siisme iyo deeq khayran ka wanaagsan wa awsaco ka ballaadhan min asabri dulqaadka alsabru cala الطaacaati alsabru cala اlmacaasi wاlsabru cala اlmasaa'ib muttafaqu calayh وcan abi yaxya suhayb bnu sinaan qaala wuxuu uhi saxaabigaas qaala rasul la sl lay slam cajaban limri اlmumin cajaban waxaa la yaab leh limri اlmumin ay lxaal mumin washani ruuxa muminka arrinkiisa waa almumin alcaarif biاllahi baa loo jeedaa almumin alkaamil اliimaan baa laga wadaa almumin alladii alcaalim alcaamil bimr اllahi baa loo jeedaa nin yaqaana kuna dhaqmaya diinka laga hadlaya haddii kale ruuxa aan muminka nooca ahayn wuu ku rafaaday hawshan ayadaa cajaba limr اlmumin nabi allow faahfaahi ina amrahu talada iyo arinka ruuxa muminka kullahu dhammaantii lahu lilmumini khayrun wanaag buu u yahay wax walbo muminka dhabta ah khayr buu kala kulmaa walaysa daalika arinkaa shay walboo ku qabsa inaad khayr ka heshaa oo ma ahaanin liaxadin aadamo kale ila lilmumini ila lilmumini waxaa la yidhaha idhaar fii mowqic idmaar baa balaaqada la yidhaahdaa asal in la yidhaahdo walaysa daalika liaxadin ila lahu bay asal ahay maxaa loo muujiyey liltafkhiimi wataciim carabkaa lagu dhanaansanaya waa shay wanaagsan mumin iyo xaaladiis hadda laga sheekeynayo shay la asturi karo oo la sarbeebi kara mae waa in bannaanka la keeno walaysa daalika liaxadin ila lilmumini ila lahu idhaarun fii mawdici idmaarin litacdiimi walirafci shani lmumin wey nabiga wuxuu ihi in asaabatu ruuxa muminka hadday ku dhacdo in asaabadu hadday haleesho saraau barwaaqo sara ay nicmatun sara nicmaa ku shakara ilahay buu maandaq alxamdu allah adaa isiiyey allah adaa mudan allah adaan magankaaga ahay waa mahadnaqahaya sara ay nicma nicmuu helay awlaad baa ilaahay siiyey caafimaad baa rabbi siiyey caqli baa rabbi siiyey cilmi baa rabbi siiyey xoolo xaala rabbi siiyey ummaddii baa ilaahay u hanuuniyey carruurtii baa u hagaagtay u hanuuntay waa nicmo nicmada laga hadlay u qiimada waa nicmo diineed weeye midda adduunyada waa iska taana wey shakara ilaahay buu ku shukrinayaa ilaahay buu u mahadnaqahayaa fa kaana khayran lahu fa kaana khayran lahu shukriga khayr u noqday nicmadii waxaa oga khayr badan shukrigu uu la yimid waa in asaabadu hadday haleesho daraa'u dhibaato sabara waa dul qaadanaya fa kaana khayran lahu sabrigaa marka oga khayr badnaanaya dhibkii idan arinkaaso dhan rawaahu muslim idan muslimku waa bayna asabri washukri muminka dhabta ah ima shaakirun wa ima saabir waa saabirun mubtala ama waa shaakirun mumtanun shaakir wax lagu nicmaystay oo ilah u mahadnaqaaya iyo saabir idan saa waxay dhaheen saabirka iyo iyo shaakirka kaybaa khayr badan wالsawaabu ana sabra bacda اlibtilaa'i أن الصبر بعد الابتلاء خير من الشكر بعد السراء taasaa sawaab لأنna nin aan soo sabrin maba badbaadaba shaafic baa lagu yidhi yaa khayr badan in ruuxa an yumakana bacda اlاbtilaaءi iyo an yumakana biduuni ibtilaa'in halidta buu kuli ardaygiisi yunus bin abdilacla ruuxu intii la imtixaano oo dhibaatana uu soo maro inuu ka baasa dhibaatada u gegsado kadibna u nodo mumakan fil ardi u nodo iyo in adoon lagu imtixaanin rabbi uu ku baasiyo cirka aa tagta kee fiican baa la yidha shaaficiyow wuxuu ihi waxaan jirin baad la timid laa yumakan xataa yubtala buul addoonka mu'minka ah, ilaa la imtixaano oo lanabulwannakum wasulzuluu ay noqoto oo xataa yaquuda rasuul mataa nasrla ay tagto abadan laa yumakkanuun atamkiinu waa bacda alibtilaa amaa tamkiinka aan ibtila ka horaynin waa cadardawe waa daruur cadar waa xiif cadar soo horay kugu daahi maayo hal dhurbaxaad kaga tegaysaa hal dhurbax indhaguudus baad kaga carari diinta indhaguudus keliyaad kaga tegaysa waa geelu dhallaan qaaday meel dheer ma jiro markaad soo rafaade tamkiinkaasaa ilaahay ummadda wax ku siiya qur-aankan lagu sheegay وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما ثقل النبي nabigu markuu cuslaaday lama aqula الnabiy ay lishidaةi maradihi markuu nabigu cuslaaday lama aqula الnabiy nabigu markuu cuslaaday xanuunku ku batay jacala الnabiyu jacala wuxuu gudagalay yatakhashaahu inuu daboolayo alkarbu xanuunkii laxwgi ee jiradii alkarbu hunaa kurbadii caadiga looma jeeda waxaa loo jeedaa waa xanuunkii ka imanayey iyo culays ka imanayey nabiga haysay iyo laxwgahay yataqataahu alkarbu ay karabu sakaraat اlmowt sakaraatulmowtka kurbadiisii iyo culayskii nabigu inuu daboolayo ayuu guda galay faqaalat faatima waxay tidhi binti muxamed radi allahu tacaala waa karba abataa waa karba abataa alla aabbahayo weye af soomaali ahaan wa alla aabbahayo alla aabbahay kurbadiiso nudba la yidhahda carabiyada annudba farqun bayna alnudbati wاlnidaa'i wاlاstiqaata istiqaatada iyo niduhu iyo munaadaha wax u taqaanaan ruuxaad u yeedhaysaad kaalmo weydiisanaysa ama nudba cinda alcarab wa fi sharci shuqulkumay laha isticaaniya kaalmaysi tatawajacu calayhi aw tatawajacu minhu ruuxaad u xanuunsanaysaa oo mutawajacu calayhi baa la yidhaahdaa ruuxa waxa hayaad ka danqanaysaa ama meesha ku xanuuni baad sheegaysaa waa ra'saha baad maxaad u jeeddaa alla madaxayo maya barwaxaad u dacwanaysaa maya mutawajacu minhu baa la yidhahda waa ra'saa waa caynaa waa yadaa idan waa almutawajacu minhu almutawajacu calayhina waa markaad ruuxii u laxawsanayso ruux kaloo dhib hayaad ka xanuunsanaysaa yaa lallaahi lalmuslimiin baad leedahay muslimiintaad u xanuunsanaed waxa ku dhacaya lalyataama lil baad leedahay idan waa almutawajacu calayhi waalmutawajacu minhu faaduma marka maxay isticmaalaysaa almutawajahu calayh dhibka nabiga haya iyo sakaatumuudkay ka xanuunsanaysaa tatawajacu calayhi cala arasuul waa abaata alla aabbahayo alla aabbu maxaa xanuun ku hayaa wey maxaa ku hayaa markaa munaadaha moodini sida dabaallihii reeto alifko kale ha ku khaldamawsha ayada faqaala wuxuu ihi laysa calaa abiika aabbaha dushiisa ma saaro karbun kurbo bacdal maanta kadib maanta kadib xanuun iyo laxwi sakaraatu isma hayaan iska naso ha xanuunsani ha danqanin faadume falammaa maata markuusuu banuu geeriyooday sal alla alay wasalam qaala waxay tidhi yaa abataa aabbahayow waa nudbo istiqaata ma aha nidana ma aha ayib laba xaraf baa loo isticmaalaa nudbada waaw iyo yaa baa loo isticmaala yaa iyo waa labadaba way isticmaashay faadu marna karba abataa bay soo tiri marna waxay tidhi yaa abataa ajaaba an ajaaba aabbahaygii ajiibay rabban rabbi dacaahu u yeedhay nabigu waa la dooransiiyey nabi allow nafta ma lagaa cimriga ma laguu kordhiyaa ma sii joogi nabi aan la dooransiinin nafta lagama qaadin nabiga asagaa doortay bal lirafiiq lacla waynu gaari doonnaa insha allah ajaaba rabban aabbahaygii ajiibay ee yeelay rabbi u yeedhay yaa abataah jannat lfirdowsi ma'waah way ogtahaade alambiyaa waxaan jannatfirdowsbaa taqaan maya abataa jannat lfirdows jannada firdows loodhan jiray ma'waahu hoygiisa ahaydo yaa abataah ilaa jibriila malku jibriil baan nancaahu u khabargeeraadinaynaa warkiisa u sheegin ruuxu xanuunsanayso ruuxaad ka xanuunsanayso yaa warkiisa loo sheegaa ruuxa u daran ee uu sii dhibsanaya aad iyo aad kaaga xiga nabi maxamed yaa naga xigay jibriil waxay leedahy geerida subanuhu maanta culays kuma aha muslimiinta keliya waxay culays ku tahay malaa'igta iyo odaygooda jibriil ahaa yaa abataa ilaa jibriila nadkuru khabara mowtihi wawafaatihi lijibriil lanna waa ahalkiisa ha ogaada weeye xigtadiisii weeye nancaahu nacyan waa taqaanaa waa in khabarulmeyd loo sheego cidda ay khusayso ruuxa geeridiisii iyo gu'itaankiisii in la gaadhsiiyo axadkii daryay lahaa ama ka warqabi lahaa waa nacyiga la yidhaahdaa falamma dufina markii la xabaalay subanii qaalad faatima aaabat anfusukum anas iyo saaxiibadii baa haysataa mise waa suhayb anas aaabat anfusukum naftiinnu raalli ma ku noqoto an taxuu inaad hoobisaan calaa rasuulilah rasuulka ilaahi aturaaba aad ciidda ku shubtaan naftiinnu say u qabaateen nabig intaad lud aad laxa dhigtaan inaad carro ku shubtaan hadde maxaa la samay nabiga amray waa waajib diineed way xanuunsatay idan anas baaba sheegay asaga ay eedaynayso wuxuu hi maahu nabigu madiine soo galay ada'a minhu kullu shay falama maata adlama minhu kullu shay madiine maalku nabigu soo yimid ayadoo dhan baa eeftay maalinkuu geeriyoodan xabaalayna adduunkao dhan baa nugu mogadoobaaday madiinaan garan weynay waddooyinkii baan fahmi weynay magaaladu magaaladiiba mise waa meel kale kulligood baa xanuunsaday geeri ka culus oo inoo soo martay fi taariikh ama ina soo mari doonto ma ay jirto aadama geeri absatoo geerida suubanaha ka culusna ma jirto sideeduba saa darna wuxu uri sal slm nin walboo xabiibkiisa iyo sadiiqkiisa iyo waalidkiisa geeriyooda ka xanuunsaday ha ku cibro qaato oo ha isku sabirsiiyo geeridayda isagaa inooga xaq badan soo ma isagaa inooga culus aطaabad anfusuhum naftiinnu ku wanaagsanaato oo ma ku qanacday an taxu turaaba calى rasul lah sl slm rawahu albukhaari idan waa maxay wuxuu sheekhu ka raba u keensaday nabigu calayhi salaatu wasalam waxaasoo dhiboo gaadhayay fii sakaraati mowtihi ayuu dulqaadanyo sabrayey waxaa kaloo ku jira ruuxa muslimka in mowdka lagu dhibay iyo sakaraadku xumaan ma aha calaamad xun ma aha awliyada iyo ambiyadaba lagu dhibaa bal waa wanaag mararka qaarkoodoo dembigaa lagaaga dhaafi inta kugu dhimaneed baa lagaaga tirtiri waaba laguu dahirayaa danbay kuu tahay dunuub badan ood ka toobad keeni weyday ama kugu taagnayd yaaba intaad sariirta taa laga yaaba rabbi inuu kaaga tirtiro maa sha alla hebel saad u xanuunsado qalaf bay ka tiri ahlu khayr baa waa soomaaliya warkaas warkii soomaaliyeed wey haweenkeennu iyo duqaydu iyo dadkan waxay ku ducaystaanoon ilaahu sakadmoodka ii ilaa ii fuudeena ha dhihin ilaahu igu dhibna ha dhihin sida maslaxada ilaahay baa yaqaana ilaahu sida danta ii ah maamul dheh aduu waxaad doonaysaa markaad xoogow yar rafataba in si tartiiba ah lagaa jiido laakiin waxaa laga ya inaad kugu jirto maalmo inaad xaraarugto rafato dhiidku socdo lagu aad rafaado kadib adoo xayaagunoo fay aad aakhare aado haddii markaad waa kii caaisho dhihi jirta haddaan ruux ku kaman hayo mawd fudud iyo geeri fudud nabi maxamed baa loo fudayn lahaa geeriday jir hooyada warunteed marka ilaahay baa yaqaana danteen iyo wanaageenna yaqaana laakiin aadam wuxuu iska jecel yahay in sakaraad mawdka loo fududeeyo saxaabadana ku ducaysana way jiraan salaf badan baa ku ducays hawshu hawl culus oo wax hadda la fudaysan kara ma aha laakiin ku daaya ilaahay sida danta inoo ah inuu ina mariyo عن أبي زيد وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن xاaرثة مولى رsuل اه صل ل سلم وحبه نبي محamed mawlihiisi ku xoreeyey buu ahaa wy waad ogtiin aabihii zayd بن xاariثة ibn شharaaxiil الكلbi adoon buu ahaa hooyadan khadiija iska lahayd khadiija markuu nabigu guursaday siisay nabiga nabi maxamed baa xoreeyey calayhi salaatu wasalaam aabbihii buu xoreeyey wiilkoona marka xornimaa soo ku dhashay mawda rasul sal l slam waxibbihi nabigu kuu jeclaa ahaa zayd baa nabigu jeclaa hade xibbihi ay xabiibihi wabnu xibbihi kuu sii jeclaa wiilkiisii ahaa usaamaha de marka waa waa xibbi rasuulilaahi wabnu xibbihi usaama nabigaa jeclaa aabbihiina waa jeclaa usaame haddii nin qiimo badan buu ahaa nabigu u jeclaa isagoo yar isagoo yar buu nabigu ciidan u dhiibay oo amiir ka dhiga abubakr cumar ku jiraan oo hogaami xuduudda carabeed oo dhan shaamnu ku duul falastiin buu ku duulay meel ubna la yidhaahdo oo wacdara ka dhiga amminkan taarikhdu qoraysaa isagoo yar isagoo shan iyo toban jira iyo faatima binti khays nabigu u doono u guuriyey asagoo sagaaliyo toban jir nabigaa geeriyooday calayhi salaatu wasalaam nin baxsan buu ahaa labaatan isagoon gaadhin iyo subanuu geeriyooday shan iyo tobanku jira waa u guuriyey faadim intu qays u doonay ragoo weyn la tirtay intuu ka reeb usaamo guurso waad garanaysaa ninuu nabigu jeclaabuu ahaa markuu bandiiradda nabigu u dhiibay oo la xaantay buuhi innahu la khaliiq lilimaara waxaad sheegaysaan haddaad asaga duritaanba zaydna waa duri jirteen weligii munaafiqiina waa aqaanaa laakiin nin kaga fiican ma jiro aabbihii nimankii dilay ee buu raba nabigu inuu ka soo argoosto siyaasadda caskariga way ka duwan tahay howlaha fiqiyaadka iyo howlaha axwaalulquluub way kala duwan adoo marka xoogow hawl ku fiican hawshaad ku fiican hadayna anfacayso amiir baa lagaaga dhigi dhan kale baa lagaaga sayidina cumar khilaafadiisii mushaaraadka uu saxaabada siiye usaama ibnu zayd iyo cabdullah ibn cumar baa soo wada doonta mushaarkoodii la bixin jiray cabdulaahiba wuxuu siiyey sideed boqol usaamana kun buu siiyey waa siidhi aabbow usaamanaa ka soo horreeyey wuxuu idhi aabbihii iyo nabi maxamed aabbihii buu jeclaa buui adiga cabdulaahi iyo usaamo nabi maxamed yuu jeclaa usaami iska tag buui nabi maxamed kiis lagama maro Ah, labadaa darajaa ninka wuu kaa sokeeyaay waxba kuula sii maayo bas wuxuu i waay aniga bes haygu fadhiis dadko dhan saa ka dhig ma yeelhaybu adaan kaa adkaay xagga tag dad kale hadduu hoosu dhig wuxuu ka baqay inay dhahaan cumarow maxaataa noo yeelaysa reer bani cadiy oo dhan dhallinyaradooda islaamka ku hormarin jiray sayidina cumar waxyaabuu ilaahay ku barakeeyey ka mid tahay nabi maxamed aad buu u jecelaa qaala wuxuu uhi saxaabiga arsalat bintu nabiy nabi maxamed gabadhiisii baa soo farid waa zaynab gabadhaas zaynab weeye arsalat bintu nabi nabi maxamed gabadhiisii baa soo farin dirtay maxay soo farin dirtay rasuulkay maxay jiri inabni sawaabku inabnati wey riwaayad kale xadiidka caddeeyey waa inabnati gabadhaa dhimanaysa way ka kici doontaa laakiin hadda dhimasha idin qoran gabadhaasi waa umaama gabadha dhiman doontae naftu ay haysee nabiga loogu yeedhi doono umaamo wey gabadhu nabigu tunka intuusa la qaadi jiray rabiic ibn abilcaas miyuu ahaa ninka dhalay muxuu magaciisa abilcaas zaynab weeye gabadha nabigu hadda u yeedhaysa ilmaha xanuunsanna waa dhadige riwaayada iska tiri inabni inabni wiilkaygi qaduxtudda nabi allow waa lagu soo xaadiray qaduxtudra nafti baa haysa wey ad اxtudira ay xadarahu اlmowt faashidnaa noocimow cafwan fashhadnaa nagala soo qaybgal fashhadnaa ay faxdurnaa noo imow nabi allow nafti baa haysee bal ilmaha geeridiisa noo imow fa arsala nabigaa farrin diray yuqri'u الsalaama asagoo salaamaya gabadhiisa oo leh igu salaama gabadhayda wayaquulu leh ina lilaahi maa ahad walahu ma acطaa qaaciday noqotay jawamicu اlkelimi weeye ina lilaahi alla waxaa u ahaaday maa ahada wuxuu qaado hadduu gabadha ilaahay kaa qaado asagaa iska laha wey walahu maa acaa wuxuu bixiyana asagaa iskale ilahay hadduu wax ku siiyo asagaa laha hadduu kaa qaado asagaa laha aduu maxaa lagaa rabaa hadduu ku siiyona shukri hadduu kaa qaadana sabr wkullu shay waxaad kaloo ogaataa shay walba cindahu cind allahi subxaanaه wa tacaala bijlin madal buu leeyahay musaman magacaaban oo go'an faltasbir gabadheedu ha sabirto waltaxtasib fii musiibatiha hana ku sabirto ajirna ilahay ha ka sugto way musiibadeeda litasbir ha gegsato waltaxtasib ay waltalib athawaaba min allah dhibkaasna ilahay ajir ha ka jiriso ha ka gurubsato intaasuu nabigu diray farinta baa loo geeyey gabadhi waa gabadhada ilmo ka waxay tii ma maya waa qaatay laakiin inaa ii rabaa faarsalat ilayhi fariin labaad bay subanaha ku soo celisay tuqsim ayadoo ku dhaaranaysa caley cala rasul nabi allow ilah baan kugu dhaariyey imobay layatiyannaha inuu u yimaada ku dhaaranaysa faqaama nabigu waa istaag markaa de geeri baa taalla xanuun baa yaalla waa ilmaad dhashay xanuun oo haddana fariin soo celiyey isma adkayn karaa hadde nabigu markabiisuu gashaday faqaama subanu waa istaagay wa macahu sacd bni cubaada alansaari baa la socday wa mucaad ibnu jabal baa la socday wa ubay ibnu kacab nimanka reer salim la socday wa zayd ibnu haabit wa rijaalu iyo rag ansaareedoo dhowra iyo qurayshba cumar iyo eh, abubakarna waa ku jireen fa rufica ilaa rasuul gadaal bay ka yimaadeen markaa laakiin kicitaanka bay u badnaayeen fa rufica ilaa rasuuli rasulka ilah waxaa loo soo koryeelay asabiyu ilmihii yaraabaa nabiga dhabtiisa la saaray kor baa soo qaaday cafwan fa aqcadahu nabigaa fadhiisay ilmihii fi xijri dhabtiisii buu ku fadhiisiyey wa nafsuhu isagoo neeftiisu iyo ruuxdiisuna taqacqacow ay gurmayso shanqarhayso kaannahaa shannun baan gaadhi doonnaa aad moodo sibraar baali ah saan la garaacay bay nafta u gurmaysaa feedhya xaruurta yarka markuu ku istaago naftuna ay hayso halkanaa shanqadha faaqacadaw nabigaa fadhiisay ilmihii yaraa fii xijri dhabtiisu ku fadhiisa wanafsuhu wanafsuhu baanu dhege waa nafasuhuna bacdu nusakh baa qoray culays mar waa isku marna waa neeftii baad ka cabiraysaa marna ruuxdii baad ka cabiraysaa naftii dhannayd ee baxaysayba waa nafsuhu laga wadaa wa nafasuhuna waa neeftii caadiga ahayd isma diidahayaan waxaana macnahaan ku fiican wa nafasuhu ila ilmuhu ma naf iyo naqas baa ku dheganaa ilgeeriyaad buu lahaa ay gurmayso ama ay shanqarayso naftiisibaa socota wey nawi baa fasiri doona dhib malaha fafaadad caynahu indhihiisi baa nabiga shubmay nabigu markaa ilmahaas u xanuunsanya laxawga haya nabarka ku taagan axad naxariis badan musuban u ahaaye nabigu waa ilmeeyey fafaadad waxaa shubmay caynahu labadiisii indhood indhoodba yani waa ilmeeyaa laga wadaa faqaala sacd bnu cibaado wuxuu yidhi yaa rasuul rasuulka ilaahayow maa haada maxay tahay ilmada kaa socota riwaayo kale waxay ku timid atanha can اlbukaa'i wa ta'tii bihi nabi allow oohinta ummaddu ma ka reebtay adna ma saxaabadu warkood waa cad yahay wuxuu nabigu u sheegay waxay rabaan inuu nabigu oga horeeyo nabigu waa oga horeeyey wax walbana asagaa horyaal u ahaa laakiin mararka qaarkood mafhuumkii la faray yaa axad ku khaldami karaa wuxuu isku khalday damculcayn iyo iyo albukaa bisuraakin wa sawtin baa iskaga khaldamay saxaabiga nabigaa u sixi doona faqaala suban wuxuu idhi haadihi raxmatun midani waa naxariis waa nuglaan waa danqasho jacalaha allahu rabbi u yeelay tacaala koraya fii quluubi cibaadihi addoommihiisa qalbigiisa uu geliyey wa fii riwaaya riwaaya xadiku uu leeya fii quluubi man shaaa axadku doona qalbigooduu geliy naxariista oo min cibaadihi addoommihiisa ka mid ah wainamaa yarxamu اllaahu ilah wuxuu u naxariistaa naxariista kaamilka loo jeedaa ta ilahay waa caamka ma ahee min cibaadihi اruxamaa addoomihiisa midka ku wada naxariista badan buu ilahay naxariis kaamila siiyaa ama naxariista caamka ahayd adduunko dhanbu waa taallaa hasku khaldin wey waxaan nabig raba kale wuxuu waxaan diidnay oohintaan diidnay iyo qaydadee ma ilmo aad dareertay oodan hadal la soconin iyo iyo gacanqaad miyaa anuu kuu diiday idan waa la fahansiiyey muttafaqun calayh wa macnaa taqacqacu waxaa weeye tataxaraku nafti baa dhaqdhaqaaqaysao gurmaysa wa tadarib isbaraanbaraysa wallahu subxaanah wa tacaala aclam